بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين waxaan kusoo dhex jirnay daliilkii labaad oo mowdic aani aayaadka qur-aanka sheekh mutaymi uu soo sheegay aayaddii koowaad ka soo baxday tii labaad ayaan ku dhex jirnay wuxuuna yidhi yuwadichu waxaa kuu caddaynaya wuxuu kusoo jiray sheekhu in haddii diinta la duro oo ama la caayo walaa yujharu fii diyaarina bishay min ada allaahi wa rasuulih inaan lala jahraynin aayadda qur-aanka marka rabaa inuu aayad kale kusii sharxo oo aayad kuwa tawdiici lanna alqur'aana yuwadixu bacdu bacda oo yufasiru bacdu bacdan qur-aanka qaar qaybta kale cadaynaya oo fasiraya yuwadixuhu hawshaa waxa kuu cadaynaya aayaddaas ay ka hadashay qowluhu alla qowlkiisa uu yihi kayfa sideebaa kayfa xaalkiiyo shacniga arrintu see noqonaya ama kayfa yakuunu lahum cahdun seebuu cahdi ugu ahaanaya ballan wa in yadharuu hadday muujiyaan waa in intu doo sharday wowduna kayfa yakuunu lahum cahdun ballanse ugu ahaanaysaa walxaal xaaladday shani waxaa weye in yadharuu hadday guulaystaan in intasaruu wadafaruu hadday guulaystaan nimankaanu calaykum dushiinna la yarqubuuna ay laa yuraacuuna ma ilaalinahayaan mana dhowrahayaan wey mana fiirinahayaan fiikum dhexdiinna ilan qaraabo wey ilan munfasiliin iyo luqawiyiin waa isku derjara niman meel laku dhufto laakiin qaraabadaasa marayna ilan qaraabo weeye walaa dimatan cahdi iyo ballan midna ma ilaalinhayaan bimacnaa aadda maxay ka hadlaysaa nin saaxiibkaale ah, tusaale ahaan saaxiib aad tihiin laakiin saaxiibnimadiisu daacad iyo dar ilaahi mida ma aha wuxuu kula gaadhayaa jaanisu intuu wakhtigiisiiyo fursadiisa helaya huwa sadiiquka wa saaxiibuka wa zamiilka maalintuu kula helo fursadaasna oo kala tuurayo ninka noocaasa markaa ma sadiiqa masaaxiibka maya waa inaad intaan waktigiisa la gaarin adigu aad insan kugu cashaynin waa inaad ku qadayso tuqadii qabla an yucashiku insan kugu cashayn adigu inaad ku qadayso ugu kala tago wadayaa iga warramaya an waxbaan gaadaya dadku iga warramaya marka kuwaas wey nimankan waxaa laga hadlayaa hadday jaanis kuu helaan oo kuu ay fursad ay helaan qaraabanimada kuu daymayaan iyo ina adeeran iyo tol iyo seedi iyo xidid iyo qaraabo wada dhalasho kuu daymayaan dimo iyo ballan iyo cahdi iyo asxan hore iyo waxaan ka dhexeeyey oo kalena midna kuday maayo meel aad uga badbaadayso ma jirto dadka noocaasa ah marka cahdi iyo ballan midna ma galaan waa intaysan ayuu kaa elhelin oysan fursadda kaa helin waa inaad tiraahdo waa bayni wa baynaka bare aa noo dhaxays tahay saasa laga hadlay ay waxaa laga wadaa kayfa sideebaa yakuunuu ahaanay lahum ayaga cahdun ballan see ugu ahaanaysaa wey walow daharu hadday guulaysan lahaayeen afaru hadday guulaysan lahayen calayku dusheeda haddayn ka guulaysan lahaayeen lam yarqubuu lam yuraacuu maysan ilaaliyanoo ma dhowreen arraxma qaraabanimo iyo tolnimo iyo helyo wada dhalasho ma dhowreen walaa cahda ballanna ma dhowreen wax cahdiya ballan ku dhan qaraaba ma jirto fa culima waana dadka ninka uu lito dad ninka uu lito waxaa weye ninka aan waxba aan qofka ku ceysano war ninka hadaad isku haysaan waa inaad wax aad u daysa ay jiraan biniaadanka dadka weligood ka noocaas wax ilaa hadal adkaatay ma jirto war masle aan isku qabanne ilmo adeer iyo tol walaal iyo saydi iyo xidin man iyo qaraabo agtiisa maya waxma war saydiga iyo sodogaa iyo adeerkayna abtigaa ah, ma ah maya waxma ma jiro waa madalwey kaasoo kor dadka dadka u liito macnaha waxaad qofka isku haysaanna waa meel wax kale qaraabanimada islaamnimada muslimnimada wada dhalashada cahdiga sadaaqada wada noolaashada waxay ka dhexeeyana waa baab waxa ka dhexeeyo waa in marka la ilaaliyo marka laa yarqubuuna ee laa yuraacuuna ma ilaalin mana dhowrahayaan arraxima qaraabanimo walaa cahda ballan iyo cahd iyo mawaatiiqna ma ilaalinayaan faculima waxaa la ogaada anna man qof iyo axad kaanat ay ahaatee xaaluhu xaaladiisa shaniisa argiisu ahaaday annahu asagu idaa dahara hadduu guulaysto lam yarqub muusan ilaaliyano ma dhowreen maa baynanaa waxa annaga noo dhaxeeya iyo wa baynahu isaga dhexdiisa oo min alcahdi ballan iyo mawaasiiqaha aan ilaaliyeen lam yakun uma aha lahu asaga cahdin wax ballana kaama leh ninka haddii lagu ogaado faculima ana man kaana xaaluhu anahu idaa dahara maxaa la ogaaday xaaladiisa loo ogaaday idaa dahara hadduu guulaysto oo jaanis kaa helo kaa il lam yarqub ma dhowrahayo mana tixgelinayo mana fiirinahayo maa baynanaa wixii noo dhexeeye wa bayna isaga u dhexeeyey oo min alcahdi waxba looma ilaalinhayo marka fursad mugaalaga dabaal joogtaynaya maalin walba xaaladaadu fiirsanaya lam yakun lahu cahdun ninka noocaasa cahdi ma laho ninka noocaasa ha isku hadlayni hana ku tashani hadeerba go-aanka gaara ku kala taga waman jaaharana qofkii noola jahara oo kor loogu qaada biacni inuu duro fii diinina annaga diintanada kaana daalika waxay ahaanaysaa daliilan xujo iyo garbay ahaanaysaa kutusaysa calaa annahu asagu low dahara ee low hadduu guulaysan lahaa lam yarqub muusan owleno ma ilaaliyeen alcahda ballan ma ilaaliyeeno wax caadiya ballanoo ilaalinaya ma jiro mar hadduu kuula jahraayo acni fi diin uu kuula jahraayo waxay ku tusaysaa hadduu guulaysan lahaa acni iska daaye muslimiintoo dhan musalka u jari lahaa dhulkoodana waa qabsan lahaa waa rogi lahaa waa adoonsan lahaa waa kala tuuri laha marka calaa anahu daliil waxay tahay calaa anahu low dafara low dahar hadduu guulaysan lahaa lam yarqub ilcahda ballan ilaaliyan weeye marka in aan laga gaaro fainahu asagu maca wujuuda iyadoo jirtoo la helay adillata dulli iyo daliilnima iyadoo saarantay oojisi aan ka qaadayno ayuu yafcalu samaynaya haada tanuu samaynaya anagoo jisiya ka qaadayno oo lagu nool yahay oo daliil yahay ayuu yafcalu haada bisabri wacni wshatmi walcayb u samaynaya diintana iyo nebiganaga iyo shareecadanaga ilahay ku samaynaya hadduu guulaysana maxaad malaynaysaa naga taqabso gebigeeno dhan waxba naga reebeen fakayfa sideebuu marka yakuun fakayfa sideebuu ahaanaya xaalkii shaaniga arrintu fakayfa yakuun sideebuu ahaanahayaa wey maca alcizati ay maca alqadar isagoo awood leh oo ciidan leh oo militar leh kumaan doos leh muxuu samayn lahaa maxabad nagama reebeen cay iska dhaafeen carabadu naga jari masaajid naga dumi lahaa marka kaa asaga ah, waa mid inkaar qabo marka in go-aan laga sigaaro wey ood iska ilaaliso iskana dhowrto ay marka hadduu diintii caayo nebiga u durana isagoo hadda daliilana intuu quwaysanaya la sugumaysida hadda kala tuuraysaa hadda aduna beer ku dhufanaysaa wa haadaa bay midkaa asagaah bikhilaafi waa mid ka duwan man qof buu ka duwan yahay cahad cahd buu ka duwan yahay w qofbuu ka duwan lam yudhir aan muujin lana annaga mila haada alkalaami kalaamkaan oo kale sabi iyo waqiico iyo acan midna nooma muujin qof waa dimi waa lagu dhexnool yahay wax uu noo muujiyey iyo wax ka muuqda iyo wax laga dareemaya midna ma jiro qofka asaga waxaa weeye fastaqiimuu lahum wey qofka waa u toosnaanayna wax dhibina ma jiro laakiin ninka aan dareemayno oon arkayno asagoo dacfi ku jira inuu carabloolatada yahay oo edadada ay ka soo fanfaniinayso waxaa weeye waxaan daliisanaynaa oo arkaynaa markuu awood yeeshana inuusan waxba naga reebin xaaladdoon ay ka dari lahayd annaguna haddaanu ka taqalusina annaguna haddan ka taqalusina warkaa waa dhammaaday aayaddaas xujadeedu waa dhammaatay dadka noocaasa waa laga takhalusahaya almowdic taani mowdica saddexaad waxaa weeye qowluhu tacaala alla qowlkiisa uu yidhi waa innakasu hadday guriyaan aymaanahum cahdigoodii ballantoodii min bacdi cahdihim ee mawaatiidoodii ballantoodii kabacdi hadday guriyaan waطacnuu ay duraan fii diinikum faqaatilaa imata alkufri aayaddan de hadda wuxuu u soo celiyey horayba usoo marnay lakin wuxuu u celiyey horay wuxuu ka hadlahayey qowluhu mowdic aani qowluhu tacaala kayfa yakuunu lilmushrikiina cahdun cind allah wa rasuuli ilaa qowli laga gaaray ayadu owl marka aayadda hore qaybtaa hore kayfa yakuunu oo aayadda toddobaad ah aayadda toddobaad taasuu deliisanahay tanna waa aayadda labayo tobnaad marka aayaadkaasoo isu mawduuc bay ka hadlayaan marka tii sideedaad buu toddobaad sheeku ka hadlay tii labiyo tobnaadna waa tan muxuuna ku yidhi waa hadil aayati aayaddan ayada tadullu waxay ku tusaysaa wey ujeeddada iyo maqsuudka iyo in la dilaayo dembiga saabiga in la dilaayo min wujuuhin wajihi kugu tusaysaa wajiyo iyo qaabo bay kugu tusaysaa axaduha midkood waxaa weeye anna mujarada nakt alaymaan anna mujarada keliya way dhartiran nakt alaymaani in la buriyo dhaaraha muqtadin wuxuu keensanayaa lilmuqaatalati in lala dagaalamo qofku gaalka aan ballan kula jirnaa hadduu ballanta basa ka baxo wax kala uusan samayn nebi ma acan diinna ma dul muslimiin malayn gabar ma kufsa waxba naguma samayn ballanka inuu ka baxa bas intaa oo keliya waxay keensanaysaa muqtadin lilmuqaatalati in lala dagaalo ciidan lagu saaro oo dulaan waxay keensanaysaa waa jaa'is waa bannaan tahay laakiin ma waajiba ah? maya waajib maaha qad tajib mararka qaarkood laakiin asalaan waajib maaha saas waa shagun ku anna mujarada nakfi keliya weye anna mujarada oo keliya nagsil aymaani dhaarihii iyo ballamihii hadda dhaar lagama wada waxaa laga wadaa de cahdiga mawaasiiqdii muqtadin wuxuu keensanaya haddii cahdigii la guriyo lilmuqaatalati lala dagaalamo keensanayo oo waa inta hore aayadda la socaada wa inaka sua aymaanu min bacdi cahdihim intaabasow hadday cahdigaa buriyaan oo balanta buriyaan yaktadii almuqaatala in lala dagaalamo keensanayo wdikruhu all sheegidiisa asalka wainamaa dakara saasay ahayd saasaan fiicnay wadikruhu all sheegidiisa uu sheego xusay aacna durid uu sheegay fi diini diinta la duro ila maxaa la yidhi waacanu fii diinikum baa la yidhi markii cahdigii inay buriyaan laga soo hadlay yaa waxaa lagu daray waacanu fii diinikum marka maxaa ku jira maaa labada lafti maxay keliyihin wain nakatuu aymaan min bacdi cahdihim dagaalkuu bannaananayaa waacanu fii diinikum xay soo kordhisay waay soo kordhisaa lagu sheegaya wa dikriga alla sheegidsa uu sheegay aacna durida uu sheegay fi diini diinka ay dureen takhsiisan waa u gooniyeelid wey takhsiisan gooniyeelid ee ku gaadhiyeelid wey lahu diinka lagu gooniyeelahayo low may cafan acnigeeda takhsiisan waa gooniyeelid iyo gaadhiyeelid wey lahu acniga lagu gooniyeelahayo lagu khaas yeelahayo biannahu acnigu min aqwaa kuwa ugu xoog badan inuu yahay alasbaabi sababaha iyo cilooyinka ugu xooga badan almuujibati oo waajibinaysa lilqitaali in lala dagaalamo inkaas tacni muxuu soo kordhiyey hadii lagu yihi waa inakasoo aymaanahum waxaa bannaanaanaysa in lala dagaalamo tacniga maxaad soo kordhisa tacni wuxuu soo kordhiyey oo khaas ahaan loogu sheego meesha loogu soo daray waxaa weeye waa asbaabta iyo cilalka ugu xooga badan oo waajibiya in dagaal lagu qaado marka muxuu sameeyey dacnigu awjaba alqitaal marka hore waxaa joognay ibaaxa dacni eh, nafsi mujarada cadiga loo baxo waa qitaal mujarada way banaanta jawaas baan joog ibaaxaan joog dacni muxuu soo kordhiyey yajibu qitaaluhum marka macnahaas dheeraad ka wataa wainama dakara acna fi diin diinka la daro wuxuu alla u sheegay takhsiisan gooniyeelid iyo si gooniya gaar ahaan loogu sheegay lahu acniga loogu sheegay biannahu acnigu min aqwa alasbaabi asbaabta kuwa ugu xooga badan ayuu ka mid yahay asbaabta almuujibati waajibinaysay lilqitaali dagaalkooda ile asbaabta dagaalka waajibinaysa waa kala duwan tahay inay na dilaan dagaal bay waajibinaysaa inay diintana tacniyaan dagaal bay waajibinaysaa inay gabar naga kufsadaan dagaal bay waajibinaysaa inayna sixiraan dagaal bay waajibinaysaa inayna jaajuusaan dagaal bay waajibinaysaa asbaabta waa kala duwan tahay asbaabta maxaa ugu xoog badan midka ugu xooga badan asbaabtan tiriyey iyo kayrkeeda waxaa weeye inay diintana duraan hada aqwal asbaab lanna wax noo haray ma jiro wax taas waa waa sabab waa arrin weeye iyo ujeeddo loo sheegay tacaludiin macnaha tacaludiin baa waxaa loo sheega ujeedooyin iyo xigmooyin badan iyo asbaab badan taa waa sabab sabab labaad aw dakarahu alla wuxuu u sheegay tacaludiinka wuxuu u sheegay calaa sabiili tawdiix ariiq iyo qaab iyo wado wax lagu cadaynayo calaa sabiili tawdiix qaab wax loo tawdiixinayo loo sharxayo loo cadaynayo ayaa loo sheegay wa bayaani in la caddeeyo sabab alqitaali sababka iyo ujeeddada iyo cilada loola dagaalamayo waacnan fii wadacnu fii diinkum waxaa loo sheegay in lagugu sharxo oo lagugu fahansiiyo waxa loola dagaalamayo oo loo laynahayo oo dagaalka loogu qaadahayo waa acan fi diin saasa lagu harxaya taana waa dhici kartaa aw maahane liannahu alle awjaba waa waajibiyey alqitaala dagaalka ayuu waajibiyey fii haadi aayati aayadaanu ku waajibiyey biqowli alla uu yihi faqaatiluu aimata kufri ku waajibiye meeqa sabab meeqa ariiq shekh islam timir waa in wax kuu fahansiiyo ama mahana waxaan dhihi karnaa wiya awjaba alle wuxuu waajiba ama mahana waxaan dhahna liannahu alle ama liannahu amar iyo shan iyo awjaba wuxuu waajibiye alle alqitaala dagaal buu waajibiye gaalo lala dagaalamo iyo nimanka balan ka baxay oo diinta duray fii hadii aayad ku waajiyey biqowli uu yihi faqaatiluu soo amar maa faqaatiluu waa amar mar hadday amar tahay amarkuna yaqtadi lwujuub wey haddaan saarif la helin marka aayaddu saasay waajibisay bay waajiyey faqaatilu aimata alkufri marka meequu kuu sheegay dacan fidiin waxaa loo sheegay in lagugu tuso asbaabta ugu xooga badan oo dagaal ku waajiba inay tahay ama maana waxaa lagugu sheegay in lagugu tawdiixiyo lagugu bayaano lagugu tafsiiro lagugu sharxo dagaalka sababka iyo ujeedooyinka keenay ama ma ahana waxaaba lagu leeyahay waxaa wey dagaalku waa waajib laazima waa in dagaal lagu qaado intaas sooba keen karto wa biqowliba alla sidoo kale dagaalku waajibiyey uu yidhi alaa tuqaatiluuna miidna la dagaalamaynin qowman dad miidna la dagaalamaynin nakasuu buriyey aymaanahum cahdigoodii ballantoodii buriyey wahamuu waxay hamiyeen oo dooneen oo ku fakereen oo qorsheeyeen biikhraaji rasuul rasuulkana in la saaro rasuulka in la saaro magaalada laga saarana waa qorsheeyeen hawshaa way degeen hawshaa iyaga way degeen ayb marka eh, markii laga hadlahayo ikhraaji rasuul markii laga hadlahayo eh, rasuulku eh, wuu caaday in la yidhaahdo af soomaali ahaan waa khata waa hadal aada u liito waa la fiijiyey wuu cararay in waa khata in khata tan waxaad ku ogaanaysaa nebigu calayhi salaatu wasalaam magaalada mako kama u cararin kamana bixin laakiin muxuu ku baxay bimri min اlahi caزa wajal alaysa kadalik nebigu ma asagaa iska tegey oo iskiisu u tegey oo dhibkii intuu dhib la dhibay buu iska tegey mise amar baa la siiyey ukhruj baa la yiri ilahay amar siiyey amar baa la siiyey marka nebigu amar buu ku baxaye muusan cararin qurayshna ma cayrsanin kumana dhicino waana saa u fahamto haddaad tiraahdo nebiga waa la cayriyey haddaad tiraahdo waxaa weeye asaga wuxuu noqonaya inuu asagu cararay oo dhibkii iyo inta mushkila ay ku dhacday uu cararay nebigu saa maaha nebigu dhibka iyo waxa ku dhacaya oo adkaysanay oo u waana joogay kamana bixin magaalada mako weliba aad buu u inuu ka baxo laakiin amar ba ilaahay si waxaa leey ka bax baa la ku baxay ogaan saa fahanto tayib marka fa yufiidu marka wuxuu faa'iidaynayaa daalika waxay ku faa'iideynayaan oo dagaalka in la waajibiyey markay diinta tacniyeen iyo in la waajibiyey waxay ku faa'iideynaysaa fa yufiidu oo ah markay diinta tacniyeen ooy nebiga danceen inay saaraan markay hawshaad ku fakereen oo qorsheeyeen oo u shuureeyeen waxay kuu faa'iidaynaysaa anna man qof lam yasdur uusan ka soo fulin min xaggiisa uusan ka soo fulin oo ka imaanin ilaa mujaradu naqti ilyamiini inuu ballantii iyo dhaartii iyo uu ka baxay keliya awey jaasa waxaa bannaan qofka noocaasa an yu'ammana amni in la siiyo hadduu soo noqdo amni in la siiyo wa yucaahada haddana ballan labaad lala galo xura sheekh inuu ku yidhaahdo hadday aayaadkan waajibiyeen dagaalka aduu waajibiya acan fi diin iyo nebigoo la damcay in la saaro la qorsheeyey taa waxay faa'iidaynaysaa anna man lam yaslu minhu qofkuusan ka soo fulin oo ka imaan ilaa mujaradu keliyow nakti lyamiini inuu ballantiisii cahdigii buriyo jaasakaa waxaa bannaan mar labaad an yu'amana amni in la siiyo hadduu horya waan qaldame waxaa weye ila anigu diinna ma caayin nebina ma damcin inaan saaro ibna uma geysan laakiin ballan basan ka baxa marka ni hadda hawshii waan ka noqday waa ila xumaatay khalad wey sawr haddii la soo noqdo yajuusu waxaaba jaasa waxaa banaan an yuamana in amni la siiyo oo la amni maqsiina iska joog wa yucaahada haddana ballan lala galo ballan lala galo wax dhiba malo lannu diintanada muu durinin nebigana inuu darsaar iskugu day waa mujarad oo naqsi wey imaan bixiyo taa waa baab fa amaa man qof soo maaha dacana duray fi diini diinkii duray fainahu asagu yatacayan waxaa cayn noqonaysa waajib noqonaysa yatacayan waxaa waajib cayna noqonaysa sida salaada duhur lagaaga rabo cayna kasab u noqonaysa qitaaluhu in lala dagaalamo ka asaga in lala dagaalamo amni dambana la siimay laa yajuusu maxaa an yu'aman wa yucaahada ma banaana ma banaana in cahdi lala galo iyo in amni la siiyo midna ma banaana sababtoo cahdiga haddaad ku soo noqotay cahdiga aad soo noqotay laba sabab bay hawshu ahayd wey naqsul aymaan ood ka baxday iyo wuxuu dacni buu ahaa adiga haddii aad ka soo noqotay aynaanta aad burisay dacnigii baan weli kugu haysanaawo waliba dacnigiina waa ka toobadkeen hadduu yidhaahdo waxaan leenaha dacnigu laysa lahu tawba maxaa dhacay liannoo been fakatay runimo gaartay tiraa soomaali haddii caydu ay fakatay oo suuqa gaartay oo tyuutarkaa loogu qorto joornaalada loogu qortay lagama dabategi karo waxaa looga dabategi karaa keliya adiga inuu duuy markaasay sheekada soo afjarmaysaa laakiin waan ka toobadkeenaya cayd ag ka toobadkeen labadna cayde caydina b b cday ka baxday ma b b cd laga naystay baad nooga toobadkeenaysaa warniba b b cdaa ka hadlaya hadduu yidha xataa ka yeeli mayno waxaan leenahay adiga b b cda laftiina laynka taba la soo heo war damba ma jiro lannu cayda ciddi sii daysa cayda ciddi sii daysa oo idaacada ama tv ah iyo cidda caytantay waa isla mid waa inaad fahamto hadduu yidhahdo ma fahmaynin xataa xukunka ma garanayn laa yuqbal laga aqbali maayo laa yubal xukunka ma garanayn inaa kartoonka soo daadu ya laa yubal waa laga qora ma jiro ma weydiiyo alaa salu idaa lam yaclamu may weydiiyaan maxay marka u degdegahay idaacadaha markaad idaacadaha waxaad u furatay inaad dadka ku caydaan oo bulshada lagu kiciyo oo dagaal lagu galo oo rabsho lagu kiciyo idaacadu soo u xadeeyey ma jiro saxafi baa la xiray saxafi muxuu saxafiga qaar baa la dilahaya oo qaar baa la xiraya oo qaar baa eh, biyo la tiimbinahaya saxafiyiintu intaasoo idabdaraa ku jirta qadaa'ishay isku dirahayaan diintay durahayaan fisqibay faafinahayaan daro mabaadii khaldan bay marka qaarkood fidinahayaan saxafiyiintu maaha awliye maaha sheekh ha u qaadan saxafiyiintu saxafiyiintu waa shayaatiin baa ka buuxda sheekhu marka faama man acana fi diini sooma fainahu yatacayanu qatlu in la dila waajibaysa waa haadihii buu ku yiri tan oo ah qofkii diinta dura oo nebiga dura in la dilo oo dilkiisu waajibayo cayni yahay kaanad waxay ahayd sunata rasuulilahi sl rasulka l sunadiisii iyo ariiqadiisi jidkiisii bay ahayd saasuu nebigu samayn jire nebigu diinta dura cahdi iyo balan iyo amni midna ma siin jirin oo ka taqalusi jirin kaana wuxuu ahaa yanduru ee yusqitu mid rida dimaaa man dad buu ridi jira oo tuuri jiray weeye aada allaha alla dhibay wa rasuula rasuulkiisa dhibay wa dacana duray oo caayay fidin diinta dura ynuru nadru huna nadrku macaan badan buu leeyahay huna waxaa laga wadaa annadru huwa isqaau shay nadar shay baa le idaa saqata aw isqaatu markaad tuurto oo faniiniso ayaa waxaa la yihahda ama aada rido ayaa la yihah nadar shay shaygu wuu faniinay wey ama waa la tuuray marka nebigu dhiigooda hadurku ka soo qaadi jiray kaana wuxuu ahaa yanduru yahdiru mid hadur ka soo qaada yuhdiru mid hadur ka soo qaada bilaash ka soo qaada dimaa man qof dhiiggiis weeye aad allah alla dhibay wey warasuul rasuulku sal wadacna fi diin saasay sunnadii nebi maxamed ahayd wey sunnadaasaa lagu soconahaya markooda laa mubadila limaa la yiraahdaa likitaabihi saasay sunnada ku soconaysa kodob heklamtin warkaa waa gabagabiyey hadda wuxuu rabaa inuu ka jawaabo oo war dheerna u geliyey ishkaal baa lagu keeno usuuli ah ishkaal usuuli ah ayaa lagu keeno oo waxaa la yidhi aayaddan waxay ka hadashay waxaa weeye laba mas'alo iyo laba sabab laba sabab aan dhaho ama laba cido ama laba wasfi waxaa tidhaahdaba ayaa waxaa laga ratibay xukun oo dil ah iyo dagaal laga ratibay laba wasfi maxay yihiin naktul aymaan in dhaarti iyo ballanti laga baxo waa wasfi waa sifo ama waa sabab ama waa cillo mid kalabaad waxaa weeye dacan fi diin labadaas sabab oo wada socda ayaa waxaa laga ratibay faqaatiluu aimata alkufr ila waa ujeedaa fadu fadu sabiya laga dhig macnaha cilalkaa la sheegay ballantoo laga baxo diintoo la duro waxaa weye waxay keensanaysaa oo markiiba ka dhalanahaya si e, e, dirqiya faqaatilu amat kufri ka dhalanaysa amat kufri laga wada sheekha tafasiiri doona marka labadaas sabab ma ayagoo wada socday dagaalka waajibinahayaa mise midoo la goonisu waajibinahayaa taasuu rabaa inuu ka hadlahay masle usulfudoo la ohan jiray tacliil اlxukmi bicilatayn tiibuu ka hadlahaya marka aqsaan baa loo qaybiya ilaa an baa loo qaybiya xukunka iyo ciladiisa marka la cilaynhayo qaybaha waxaa ka mida ah, in oo hadda naga qusaysa in xukunka lagu cileeyo cilal murakaba waxa loo yihahdo cilal ajza murakaba sida in la yihahdo kale ninkan waa la dilhayaa ama alqisaasu yajib tusaale ahaan alqiyaas alqisaasu yajib muxuu ku waajibahayaa wuxuu ku waajibahayaa bilqatli alcamdi alcudwaani qisaas waxay ku waajibaysaa inaad wax disho inay camdiya kas tahay inay gardaro tahay saddex iskuwajibaha haadii cilal waxaa lagu magacaabaa cilal murakaba wey haddii la waayo jus ayada ka mida ajzaa cilal haddii la waayona xukuma soconayo haddii qofka waa disho waa dil camdina waayo laakin cudwaani maaha qisaas baa u disho amiir baato waxaad fulinaysaa xuduud baad fulinaysaa qof aad qisaas ka fulisanaysaa marka haddii la waayo sabab xukuma soconayo taa hadda maaha midda uu ka hadlahay ma taasaa laga wadaa tusaalahaan ma taasay noqonaysaa masaladan oo xukunku wuxuu noqonayaa cila muraqab ayuu noqonaya mise wuxuu noqonayaa xukun waaxid lahu cilal mutacadida mid walbana waktigeeda xukunka ay gooni noqonayso labada keebuu noqonaya ayaa shekh islam taymiya bushigaatura buu ka jawaabay ila waa nin imaam ah oo mujtahid ah, oo faqiih ah oo usuuli ah wuxuu fahmayaa meesha laga mucaaradayn karo meesha lagaa mucaaradayn karo ama biyuu kaaga soo moos mooskii daad kaaga imaanaya inaad sugto maahinta daad kugu imaanayo waa inaad ciidan dhigto ood aad cadxirtay intaan ciidan kaaga imaanayo laakiin markii ciidan kaa soo weerar maxaad xiraysaa intaan ciidan kaaga soo daadan iyo milatarigu meesha waa ciidan sii dhigto inaad ufays adu qabato mtmitibu ka jawaabay marka hadda boodkii xiraya cuyr fain qiila la yihahdo haada warkaan aad sheegtay oo haada maxaa laga wadaa wujuubu اlqitaal wa tacyiinihi wuxuu ku waajibahayaa ana man dacana qofkii waajibiya ana haada tacyiinu qitaalihi wa wujuubu qitaalihi yufiidu wuxuu ku faa'iidaynahayaa ana man dacana qofkii dura fi diini diinta dura wanakasa buriya cahdahu ballantiisa buriya yejibu waxaa waajibahaya qitaaluhu in la dagaalamo labadaas sabab ana man acana fi diin wanakasa cahdahu yajibu itaaluhu saasa ka dhalanaysa amaa man qof iyo axad soo maaha acana duray fi diini diinta duray faqad oo keliya diintu dura bas laakiin cahdigii kama bixina la soco ballanti kama bixi ballanti waa ku jiraa laakiin diin baa wax ka sheegay ay u qaldamin fa mafhuumu aayati aayadda mafhuumkeeda iyo waxa laga fahmaayo mafhuumkeeda mafhum mukhalafkeeda ayadda muxuu faa'iidaynaya annahu waxdahu annahu dacniga waxdahu keligiis laa yuujib ma waajibinahayo haada alxukma xukunkan oo qitaalkaa ma waajibinahaya ayaa aayadda laga fahmaya war qofku hadduu diinta keliya duro laakiin ballantii uu ku jiro inaan lagala dagaalamaynin baa aayadda laga fahmaya saasaa laga fahma ayb waxaa laga fahmay famafhuum aayat aayadda mafhuumkeedu waxaa weeye annahu amr yashaaniya waxdahu ama annahu asagu anahu oo acniga waxdahu keligiis laa yuujibu anahu dameyrka in lagu celiyo acniga saasa fiican an xal laga dhigi famafhuum aayati anahu acnigu waxdahu keligiis laa yuujibu ma waajibinahayo haada alxukma oo in lala dagaala ma waajibinahayo wey lnahu alle lnahu damirka alla celina lnahu alle callaqa wuxuu ku xiray weeye alxukma xukunka in lala dagaalama wuxuu ku xiray calaa sifatayn laba sifuu ku xiray labada sifana waa idiin soo sheegay صifaةu naktin wa صifatu acni fi diin labada sifa alla ku xihay wey oo falaa yajibu ma waajibahayo wujuuduhu xukunkii helistiisii cinda wujuudi markii la helo agteeda xdaahumaa exda sifatayn wey xukunka labadaa sifa markii la mid ka mida uu waajibahayaa lagaa yeeli maaye dhe nimankaa bushigaasay keenay laabudda waxaa ah labada sifa in la helo waa in balantiina laga baxo diintiina la duro laakiin haddii balantii laga baxo dagaalkuma waajibahayo ama maaha ballanti haddii lagu jiro diinta la duro dagaalku ma waajibahayo labada waa in la isla helo saasay nimanka bushig saasu noqday falaa yajib ma waajibahayo wey qitaalkii iyo dilkii ma waajibahayo wujuuduhu falaa yajib ma waajibahayo wujuuduhu helitaankiisi wey dagaalkii la helo cinda wujuudi markii la helo ixdaahumaa ixda sifatayn markii la helo dagaalkii ma waajibahayo qulna waxaan idhi haddaad saas tiradaan bushiga nagu keentee naga dhegaysta annagana waad fiicantihiin usuulka yaqaanaad tihiin annaga naga dhegaysta wey bad baa lagu furi doonaa qulnaa anagu waxaan leenahay weeye macnaha in la niqaasho oo dooda masalada dhinacyo laga istaago waa waxyaalaha ugu fiicana xaqa lagu fahmay u yahay lanna masaladii waa la kariyey waa la ruwey waa la bisleeyey waa lagu soo hordhigay kabacdi marka masale ay kuu cadaato tababar baad ka qaadanaysaa oo ah qaabka loo halgamo oo loo ibsahaado oo loo dagaalamo oo wax looga jawaabo oo wax loo bushiyana tababar bay noqonaysaa jaamacad baad kaga soo baxda iskuul baad kaga soo baxaysaa ayb muxuu marka sheekhu qulla waxaan leenaha laa rayba wax shaki ma jiro iyo ismoodsiis annahu amar yashaaniya laabudda laga maarmaan wey an yakuuna inuu ahaado likulli sifatin sifo kasta sifo kastoo xukunka lagu sheegay ta'hiirun saamayn iyo raad inay ku leedahay fi lxukmi xukunka inay ku leedahay horta waa daruuri waa inaad fahanto markaad usuulfadu ku dhex jirto iyo iyo sharcada ugu dhex jirto wasfi lagu sheegay daliilka lagu dhex sheegay xukunka saamayn buu ku leeyahay inaad tiraahdo saamayn kuma lahaa waa baatil lagaa yeeli maayo waa inaad keento daliil xoog badan oo ku tusahaya inuusan suqul ku lahayn lanna maba dhici karo maxaa meesha loo sheegay hadduusan saamayn ku lahayn limaadaa dukira maxaa loo sheegay macanta laba qashbaa ma dhacayso wax shaki ma jiro anahu amar iyo shani laabudda waxaa lagama maarmaan an yakuuna inuu ahaado likulli waصfin sifo kaste oo la sheego daliilka adilada lagu sheego taciirun inay saamayn iyo raadayn ku leedahay fi xukm xukunka inay ku leedahay xukmu sharciga oo mid ay horta fahm waa qaacido guud oo ku siinaya weyn wey shekh islam taymi id cilladu waxay tahay laa yajuusu ma banaana tacliiquhu xukunka in lagu xiro xukunka in lagu xiro oo lagu dhejiyo ila iyagu maxay soo dheheen لأنه caلق الحكم عalى صفatayn bay soo maaha ti baa laga jawaabay wuxuu yidhi id ciladu waxaa weeye laa yajuusu ma banaana suurtagala maaha tacliiquhu ee tacliiq اxukmi damirka xukmkaad u celinaysaa bصifatin xukunkii صifa in lagu xiro صifadaasoo cadiimati mid laga waayey ah oo ebir ka ah aلtaأiiri saamayn ebir ka cadiimati tair wax saamayna iyo wax raadayna ay ku leedahay ma jiro haddii la sheegana iyada xukunku waa jiraya haddii la waayana xukunku waa jiraya in la sheego iyo inaan la sheego waa isku mid hawsha hawl jirta maaho hawsha hawl baailow hawsha hawl saxa maaho id laa yajuusu tacliiquhu biifatin sifa in lagu xir xukmi ma banaana sifadaasoo cadiimatin weyday oo laga waaye atair wax saamayna laga way in xukunka lagu xiro ma banaan hawsha ayada hawsha jirtana maana waa cadarbaqshu sumayntaas ka bacd intaa haddaan isla fahmin xog sifo kastoo la sheegay xukunka tacsiir bay ku leedahay mana dhici karto in xukunka lagu xiro sifo aan tacsiir lahayn ma dhici karta labada qaacida haddaad fahamtay oysi saaran hadda iga dhegaysabi haddaan cilaynaya aayadkan aayaddan maxaa laga wadaa iyo wasfiyaalka lagu sheegay hadda iga dhegayso uma intaas kabacdi qad takuunu inay ahaataa la arkaa kullu sifatin sifo kastoo xukunka lagu sheegay mustaqilatin mid la madax banaan oo la gooni noqonaysa bitaiiri saamaynta iyo raadaynta inay gooni la noqoto xukunkana ayadoo ay dhaliso nimankaana dagaal ugu qaado tamarku macneed muxuu noqonaya an takuuna kulu sifatin mustaqilan bitaiir bimacnaa hadday guriyaan wa in nakatuu sifada ayada o nakti cahdiya xukunka way la madax banaanaanaysaa dagaalna waa lagu qaadaya waa masalo haddii taa la waayo waacanu fi diin keligeed bay iyadana xog kala madax banaanaanaysaa dagaal baan ugu qaadaya marka sifo walba iyo tilmaan walba lahaa quwa wa taiir bay leedahay ay xogka gooniba noqoto la madax banaanaysa uma qad kad kunu ina aataa kullu sifatin mustaqilatin mid la madax banaan bitaiiri saamaynta taiirku de waa saamaynta saamaynta de maa laga wadaa dad haddii lagugu duro waa ku saamaynaysa alaysa kadalika iibad saamayn haddii iibad ugu duro suuxina ay ku saamaynaysaa seexanaysaa iibad kabaab haddii ugu duro waa mid qanda jabina haddii ugu duro waa ku saamaynaysaa dhiig baa kaasoo daananaya wax la shaahidkeena dhahaysaa ta'siirka saamaynta saasaa laga wadaa shaygu markii uu meesha yaallo raad iyo saamayn iyo ta'siir buu leeyahy raad baa kaa muuqanayo wuxuu ku yidhi kamaa yuqaalu sida la yidhaahdo oo loo dhaho yuqtalu zaydun zayd waa la dilahayaa oo maxaa loo dilahayaa liannahu asagu murtadun wuu ridoobay zaanin wuuna sinaystay murtadun zaani waa murtad diinta waa ka baxay zaani waana sinaystay oo de waa zaani muxsana la soco marka waa la dilaya labadaa xukun oo ah laba wasfibaan hadda hayna oo zayd ku qumay mid maxay tahay kownuu murtad uu diinta ka baxay waa wasfi waa cilo waa sabab wasfiga labaad muxuu yahay kownuu uu yahay zaani muxsan uu yahay laba wasfibaan hayna labadaan wasfi mid walba xukunka dilka ma la madax banaanaan kara mise lama madax banaanaan karo waa la madax banaanaan karaa haddii uu ridooba isagoo sinaysan gurigiisa fadhiya waa la dili hadduu sinaysto isagoo muxsin ah oo ridoobina qof muslima ah waa la dili marka labadaa was walba waxaa weeye qad istaqala alxukma waa madax banaanaaday marka kama yuqaalu sida loo yihaa zaydun yuqtalu zaydun liannahu murtadun zani waqad yakuun taa marka wasfi walba ay xukunka la madax banaan tahay saasuu rabaa sheekhislaam ibn taymiya inuu ku yidhaahdo sidaa daraaddeed labadan wasfi hadda lagu sheegay aayadda mid walba inuu xukunka la madax banaanya waa dhici karta faham buu rabaa inuu ku yihahdo horta hawshaa faham inay labadooda socdaan ay dhalinahayaanna waa dhici kartaa laakiin iga dhegeysa haddana waqad yakuunu inuu ahaadaa la arkaa almajmuuc taa uu hormariyey baana sax wasfi walba xukunka waa la madax banaanya hadday ka baxaan ballanta dagaalka waa lagu qaadi waana jaais waana soo marna hadday acni la yimaadaanna yajib cayni buu noqonaya waan soo marnay waqad yakuunu inuu la arkaa almajmuucu isugeyn weeye cafwan alkuma jirto waqad yakuunu majmuucu ljazaade majmuuca iyo duuduubka aljazaa abaalmarinta annaga hadda saasaa qoran laakiin asalka iyo kan midna ma xarakaysna jiimku ma eh, jusbaa jiimka ma la godahaya mise waa la kordhigahaya lannahu juzaa in la yihaahdo juzaa in la yihaahdo oo juzaa cila laga dhigana waa dhici kartaa bilua carabiya jazaa in la yihahdo abaalmarin ay noqotona waa dhici kartaa hadda ma xarakaysna ma xarakaysna labaduna waa ku yimaadaan kutub usuul fiqi wey labaduna ku marka miduu hadda ula jeedo waxaad moodaa inuu hadda ula jeedo inuu jazaa iyo abaalmarin sheekh inuu ula jeedo waqad yakuunu noqdaan la arkaa majmuucu ljazaa abaalmarinta duuduubkeedu murataba mid loo tartibiyey oo laga ratibay cala almajmuuci duuduub kalow macnaha majmuuc baa waxaa laga ratibay oo abaalmarina majmuuc kaloo soo hormarin ashyaa majmuucaho duuduuban baa soo hormartay kabacdi majmuuc kale oo yimid ayaa laga ratibaya mid mid baa la siinhaya saas raimaka yihahdo qad yakuun in noqdaan arkaa majmuucu ljazaa'i duuduubka abaalmarinta weeye murataban mid laga ratibay oo laga deliye oo laga cilbisiiyey weeye oo laga keenay calalmajmuuci eh, majmuuc kale la daba dhigay oo laga dheliyo midba mid lagu aadiye walikulli wasfin wasfi kastana taiirun saamaynaya raad uu ku yeesho filbacdi qaybo ka midow filbacd wasfiga majmuuca la sheegay iyo awsaaf majmuucaha meesha lagu sheegay jazaaga iyo abaalmarinta laga ratibayna mid walba mid buu taiirinaya oo saamaynaya oo noqonaya taas walikulli wasfin taiirun filbacdi bacdin arsaana geliy waa daciif lakin waa kutub waa isaga badan tahay ayr iyo bacdi in la geliyo kulli ka qawlihi tacaala tusaalu keena marka wey tusaale bu keena ka qawlihi oo kale alla tacaala wiiro kale wey ladiina kuwii laa yadcuuna aan tuugaynin ama laa yadcuuna aan caabudaynin maca allahi alla la jirkiisa ilaahan aakhara walaa yaznuuna weye walaa yaqtuluuna nafsa alatii xarama allaahu walaa yaznuun cafwa saas aad ahayd waladiina laa yadcuuna maca allahi ilaahan aakhara walaa yaqtuluuna nafsa alatii xarama allaahu walaa yaznuun ayb saas maahan aayaddu ayb marka maxaa meeshaa lagu sheegay meeshaa waxaa lagu sheegay waladiina laa yadcuuna maca allahi ilaahan aakhara hay walaa yaqtuluuna nafsa alatii xarama allahu ilaa bilxaqi waa labo walaa yaznuun saddex wasi baa la sheegay saddex wasi ma aha saddex wasi markii la sheegay baa waxaa la yidhi waman yafcal dalika yalqaa asaama yudaacafu lahu lcadaab saddexdaa wasi baa la sheegay marka saddex rasuul waaa la yidhi waman yafcal daalika waman yafcal daalikum lama odhan oo lama jamcin laakiin maxaa la yidhi waman yafcal daalika marka maxaan dhahaynaa saddexdaanoo wada socda cibaadatu gayr اllaah qatlu nafsi bigayri xaqi azina saddexdaa oo wada socda miyaan leenahay yalqa ahaama miyaan dhahayna xukun ku ridaynaa mise mid walba gooni ayaan xukun ku ridaynaa ya jamaca mid walba gooni ogudaynaaba mid walba gooni bay xukun ogudahaya marka hadda maxaa la soo sheegay majmuuc baa la soo sheegay waladiina laa yadcuuna maca allahi ilahan aakhara walaa yaqtuluna nafsa alatii xarama allah walaa yazun markii la soo sheegay yaa ka bacdi waxaa lagu yidhi xukunka see siinahaya mid walba xukun gooniyahay leedahay mid walba xukun gooniyahay leedahay xukunkaasaa loo siinaya taas ka hor marka maxaa lisa majmuucii la soo sheegay oo awsaafta ahaa baa waxaa laga ratibay oo jaze laga ratibay oo ah mid walba in abaalgooni loo siiyo yalqa aama maxay noqon doa yafcal daalika shirki qofkii sameeya yalqa aama qofkii nafdila yalqa aama qofkii sinaysta yalqa aama waana kala duwanya hadda la soco xukmu isku mid maaha xukunka laftiisa kala sarreeya qofkii ilaahay keyrkii caabuda mushrik noqdaa hadda naar bugu waaraya kii naf dila xaq biayri xaq dila oo diya iska bixiya ama la qisaasto xukun kale yeelanaysaa kii sinaysta oo xadkii laga oofiyo waxaa wey asaguna hadduu sina jiraa darajaad oo marna waxay tahay muxsan bay tahay marna hayr muxsan qabta xukun labtisu waa kala duwan yahay sooma jeeda horse loo kala duway saasuu rasheeg islam jiri marka waxaa laga yaaba kuley in la yidhaahdo awsaaf in la sheego sida hadda aayaddan oo kale majmuuca la sheego awsaaf majmuuca kabacdina jazaa iyo abaalmarin laga ratibo majmuuca mid waliba mid gooni loogu celiyo waa fahnay almuhim laakiin u noo sharxo ayay ahayd jazaa allahu khayr waraxima allahu tacala tawasica waqadka asaga moogta agtiisa waxaan waa iska ajruumi faatixo waa iska ajruumi waa iska agtiisa iska taaba laakiin annaga waxaa weeye waxaan kala kulmaynaa inaan caddayno dhib baan kala kulmaynaa marka waxaa ahayd inuu noo sharxo oo noo fasiro ayay ahayd waqad takunu inay ahaataa la arkaa buu yidhi tilka sifaatu sifaatkaa inay ahaato mutalaasimatan mid islaazimaysa wey waqad takuunu inay ahaataa la arkaa tilka sifaatu sifaatkaa la sheegay inay ahaato mutalaasimatan mid islaazimaysa oo midda kale ku dhegan tahay wey kullu minhaa mid kaste kullu minhaa mid kasta oo ayagaa ka mida low furida haddii la qadaro oo laga soo qaado tajaruduhu inuu goonin noqdo tajarudu inuu goonin noqdo keligii noqdo mucairan lakaana waxaa aan laadha mucairan mid saamaynahaya oo raadi saamayn yeelanahaya mustaqilan oo goonin la noqonaya mushtarikan aw mushtarikan ama cid kale la wadaagahaya inuu noqdaa la arkaa tahay marka qad takuunu tilka ifaat ifaadkee wey ifaadka suuradii hore lagu sheegay ama aayaddii hore lagu sheegay suura tooba ama tan furqaan lagu sheegay qad takuunu tilka ifaatu mutalaazimatan ifaat isku dhegdhegan oo mida mid kale ku dheganta intaada arkaa kullu minhaa mid kastoo ayagaa ka mid sifaatkaasna low furida ilow qudira haddii laga soo qaada lagu qadari lahaa tajaruduhu inuu keligiis yahay tajarud inuu keligiis yahay cid kale la socon lakaana waxaa la muairan xogga gooni la noqon lahaa sia xog gooni la noqon lahaa mustailan muairan mustailan goonibkoygu la bixlaaw aw ama aana mushtarikan mid cid lala wadaagahayo oo cid kale mutalaazim ku dhegan tahay inuu noqdo ayaa laga yaaba intu waa dhici kartaa wabushu ka jawaabaya fayudkaru marka waxaa la sheegahayaa wey awsaafti baa la sheegay fayudkaru awsaaf awsaafta waxaa loo sheegi iidaaxan caddayn wa bayaanan in la bayaaninayo la kashfinayo lilmuujibi wa wax waajibinahaya lilmuujib shayga wax waajibinahaya ayaa la sheegayo awsaafta waxbay waajibinaysaa saasaa loo sheegaya kamaa yuqaalu sida loo yihaahdo kafaruu billaahi wa birasuulih kafaruu baa la yidhi bilahi alla ku gaalooba war alle ciddii ku gaalooday rasuulkiisana maku gaalooday rasuulka ciddii ku gaalooday alle maku aalood ku gaalooday marka hadda maxay macnaha leedahay weeye kamaa yuqaalu kafaruu billahi wa birasuulih hadda laba wasfi baa naloo sheegay kufru billaahi wa kufru birasuulih laakiin ma mutalaazimaan baa mise waa munfakaan oo mustaqilaan kale madax banaany dhinac marka laga ego lakin waa mutalaazima mutalaazima mutalaazimku muxuu yahay ninka alle ku gaalooba rusushana kuma gaaloobi ku gaalooba ninkii rusul ku gaalooba allama ku gaaloob kuma gaaloobi ku gaaloobi marka waa mutalaazima markaad dhinacaas ka fiiriso waxaa la odhan sidoo kale wa casa allah wa rasuulah allihi rasuulkiisu caasi cidda alla caasida cidda alla caasida rasuulka inuusa caasin ma dhici karta mise ma dhici karta ma dhici karta mutalaaimaa islaasimayaan warasuulahu rasuulka ciddii caasida alla ma caasida man yacsila warasuulahu macnaa ciddii alla caasida rasuulka way caasida rasuulka ciddii caasida alla way caasida marka mutalaasima saasa ka dhalanaysa waqad yakuunu inuu ahaadaa la arkaa bacduha bacdu sifaat weeye multaziman maxaa la yidhahdaa mid laasimaysa lilbacdi qaybta kale mid laasimaysa oo ku dhegan oon weligeed ka foqayn multazima weligeed waa ku dhegaysaa kamana haraysa min ayri cagsin ayadoon la cagsin oo maxay tahay qaar baa waxaway keligood madax banaanaanayaan cid kalena kuma dhegahayaan cid kale u baahan yahi ma jiro mustaqil wey laakiin sifaatka qaar waxaa jira weligood cid bay ku dhegan yihiin min ayri cagsi w iyagoon la cagsin oo qaar waxaa jira aan cid kale ku dheganayn oo laazimayna madax banaan baa jira tusaale ku fahmaysa kama qaala tacala alla siduu yidhi in aladiina kuwii yakfuruuna ku gaaloobaya biaayaatillah alla aadka ku gaaloobayo aayadka alla beeninahayay wayaqtuluuna dilahayay annabiyiina ambiyadana dilahayay bikayri xaqin xaq la-aanna dilahayay ayaga maxay leeyihiin cadaab cadiima iyo khizyi hoog iyo babay leeyihin marka maxaa lagu yiri hadda laguu sheego naga quseeyay in aladiina yakfuruuna biaayaati illaahi kuwa alle aayaadkiisa ku gaaloobay ambiyada iyo rususha ma ku gaaloobeen mise kuma gaalooben ma ku gaalooben mutalaasim kuwa ayagaa ah wayaqtuluuna wayaqtuluuna nabiyiina qiraacad kaloo sabciida waxay waa yuqaatiluuna nabiyiina ambiyada la dagaalanaya ninkii nebi la dagaalama iyo ninkii nebi dila maxay kala duwan yihin maxay kuma kala duwan haddaad nebi usoo qaanshaysato usoo xaydxaydato oo warni toorihiisa qaaticiidan usoo ceshay inaad la dagaalanto iyo haddaad disho waa isku xukumay haddii nebigii meesha uu ka baxo oo nebiga intii raacdoo rumaysay ay joogto ood intii nebiga raacday oo rumaysay aad gaalo inta ula soo safato aad la soo gaanshaan qaado oo tiraahdo hadda nebiga waa ka dhex baxaye tusaale haddii nebi maxamed iyo wada jooga adoo muslic shahaadanay gaalo aad u soo raaci lahayd oo nebiga la dagaalami lahayd gaal ma noqon lahay mise noqoteen kaabad ahaan lahay ayb nebigu waa dhintay laakiin saxaabada meesha jooga ama anagoo bedelnay saxaabada meesha waa muslimiin ah xagga inta u wareegtay baa tir nebiga hadda waa ka dhex baxaye ayagan duulaan ku qaadaya gaalaad wadataa gaaladii baad wadataa duulaan baad muslimiinta ku qaadaysaa maxay kala duwanta wax farqu dhexey ma jiro inaad nebigoo jooga aad nebiga gaalo u soo raacdo la dagaalanto iyo inaad nebigu markuu meesha ka baxo ilaahay oobsado aad gaalinta kusoo biirto muminiinta muslimiinta saxaabada iyo muslimiinta aad duulaha kusoqotay taabiciin wax fadqiga u dhexey ku gaaloobaysaa inaysaa masaladu fahamto masaladaasaa faham ayb annaga dabxaan naga qusay muxuu yidhi sheekhu wayaqtuluuna الnabiyiina bغayri xaqin marka in اladiina yakfuruuna biaayati lah markii la yihi ma ka dhalanaysa oo ma ka laazimaysaa inay nebi dilin miyaa ka laazimaysa soo ma dhici karta nin ilaahay aayadkiisa ku gaaloobay laakiin nebi aan dilin soo ma dhoofnay adduunka buuxaawo waa buuxaa laakiin ninkii nebi dilay sifada marka tilmaanta ayadaa u fiiriso in aladiina fii biaayat illaahi waa sifo madax bannaan sifo madax bannaan kufriga gaala la madax bannaan tahay kamana laazimaya kamana dhalanahayo inuu maxaa nebi dilow laakiin wayaqtuluuna nebiyiina bigayri xaqin nebi qofkii dilay soo markiiba ka laazimi mayso aayaadkii alle inuu beeniyo ah, markiiba kasoo boodaysaa waa laazim marka mutalaasim saasa laga wadaa wahadi aaya anaga waba warkunusi dheeraan wuuu yidhi aayadda noogu qusaysa waa ina katuba hadda laga hadlayaa wuxuu kuri wahadi aaya aayadee wa ina katuu aymaanahum min bacdi cadin wadacan fi diinikum faqaatilu aimata alkufri weeye wuxuu kuri wahadi aayatu min ayi aqsaami qismi kaste oo furidad lagu qadaro oo la geliyo kaana waxaa ahaanaya fiiha dhexdeeda dalaalatun daliil xuja kugu sugan xukun ka wada sheeko aqsaamta waa soo martay aqsaam badan sooma soo sheegi sheekhu sheekhu muxuu ku yidhi wuxuu ka soo bilaabay inuu ku yidhi xageebu ka soo bilaabay wuxuu ka soo bilaabay inuu ku yidhi uma qad takuunu kullu sifatin mustaqilatin bitaiir buu ka soo bilaabay kabacdina wuu mithaaliyey haddana wuxuu ku yidhi waqad yakuunu majmuucu ljaza murattaban miaal buu ka bixiyey haddana haddana wuxuu ku yidhi waqad takuunu tilka sifaatu mutalaazimatan low furida miaalana wuu ka bixiye haddana wuxuu ku soo yidhi waqad takuunu bacdahum multaziman libacd miaalana wuu ka bixiye intaa oo miaal iyo intaas oo baab iyo intaas oo qayb buu ku yidhi aayaddan meeshii lagu qadaro oo la dhigo oo dhigtaba ood ka soo qaadaba daliilkii xujada kuu asaxaysaa macnaha inta aayadda weji oo daliil xujo loo keeni kara u mushriga dhinac walba uga bixi karaa wax dhibana iguma hayso meeshana waan dhigi karaa aayadda keligeen mustaqali ka dhigi karaa sifaatka mutalaazimaan baan ka dhigi karaa waxaan ka dhigi karaa inay qaarkood qaar laasimin qaar qaarka aysan laasimi karin intaan waan ka dhigi karaa wax dhibana male wahadihi aayatu min ayi aqsaamin furidat qismi kastoo hambeliyay mitaalada kuu soo sheegay masaa'ishan kuu soo sheegay kaana waxaa ahaanaya fiiha dhexdeeda dalaalatun dalaalihi xuja gar baa kuugu sugan wey wax dhibana male maxaa dhacay lianna aqsaa ay abcado lianna aqsaa ay abcada ma shay midka ugu fogo yuqaalu la yirahdo aqsaa bimacnaa abcad shay midka ugu fog oo la yirahdo waxaa weeye ina naqda alcahda cahdiga burintiisu huwa waxaa weeye mubiixun mid banaynaya lilqitaali dagaalka u mushiga ugu weyn oo nala ku keeni kara waxaa weye in la yidhaahdo in ballanta laga baxo dagaalka way bannaynaysaa laakiin ma waajibinayso sawar cad waxa ugu fog oo naladhig o nalakumushin waa kaaw wax kale ma jiro laakiin dagaalkii ma waajibahaya cidna ohan kartaa ma jirto lakin waxaad dhihi kartaa naqs alcahdi oo laga baxo yubiixu lqitaal laakiin ma waajibinaya intaasaad ugu mushin kartaa ana aqsama shay midka ugu fogo yuqaalu la yiraahdo waxaa weeye ina naqd alcahdi cahdi oo la buriyo huwa mubiixu waa mid bannayn lilqitaali dagaalku bannaynahaya waacanu durudiina fi diin diinta la durana muakidun lahu ibaaxadii buu sii adkaynahaya ibaaxadii buu sii adkaynahaya wa muujibun lahu una waajibinahaya marka hore ibaaxa joogtay karowa laba saar weeye waa dallacahaya hadda waajib baa la geynaya acnigu wuxuu geynahayaa ibaaxaduu ka rarahayaa waajibu geynahaya wa acnu fi diin muakidun muujibin waa lasu waajibinaya dagaalku waajib noqonaya fanaquulu waxaan dhahaynaa buu sheekh islam taymiya idaa kaana acnu dursu hadduu yahay diinta la duro yuqallidu mid adkaynaya oo xoojinahaya qitaala man qof dagaalkiis in lala dagaalamo laysa aysan ahaanin baynana annaga dhexdanada iyo wa baynahu asaga dhexdiisa cahdun cahdi uusan ahaanin oo waa yuujibuhu weliba acnigu uuna waajibinayo waa yuujibuhu acnigu uu waajibinahayo maxana hadda wuxuu rabaa laba qof buu rabaa inuu tusaaleeyo qof waxaa weeye ballan iyo cahdi nooma dhexeeyo hadduu diintanada duro qofkaas cahdiya ballan isanoo dhexeyn diintanada hadduu duro in lala dagaalamo waajib bay noqonaysaa qof labaad cahdiya ballan buu nagula jiraa diintanada hadduu duro waa in lala dagaalamo si ka adag kii hore limaada liannu kii hore annagoo ballan ku jiri buu diintanada dura laakiin kan kale isagoo ballan nagula jira oo walaalkanaa oo caysho milix aan nahay oo carruurtu noo wada ciyaarayso ayugu waxad marka asagaa nooga daran w saas raba inu wa fahamto waana saxw istinbaad saxw fanaquul waxaan dhahaynaa idaa kaana acamu durista adduunya diinta la duro yuqalid mid adkaynaya qitaala man qof dagaalkiisu adkaynaya o qallafinhayaa wey laysa aysan aanin baynana annaga dhexdanada iyo wa baynu asaga dhexdiisa cahdun balan aysan aanin wa yuujibuhu weliba ua waajibinay acanku uu waajibinayo fa an yuujiba inuu waajibiya acanahu qatla man qof in la dilo baynanaa anaga dhexdanada iyo wa baynu isaga dhexdiisa dimatun ballanay ahaatay walxaal huwa isaguna multasimun uu laazimay oo ogolaaday lisakaari dulli uu ogolaaday awlaa taasaa awlaysa buuy hadalki waa ruday wa loogu noqon maa intaa kabacdi loogu noqonaya ma jiro qofka fan yuujiba qatla man baynanaa wa baynahu dimatun huwa multasimun laazimay asakaari dulli laazimay in lala dagaalamo ayaa waxay awle ka tahay ka horaysaa boqolkiiba boqol mid aan ballan nagula jirin oo diintanada duray kii diintanada duray oo ballan nagula jirin waa lala dagaalami waana waajib baa kii ballan nagula jiro diintanada durayna waa waajib in lala dagaalamo waajib ka adag oo ka xoog badan waajibka hore warku cadi waa soconaya alwajh taani wejiga labaad waxaa weeye oo aayaddan ay wax ugu tusayso ana dimiya midka dimiga oo ballanta nagula jiray idaa saba rasuula rasuulka hadduu caayo sala allahu calayh wasalam aw saba allah alla uu caayo aw caaba alislaama islaamka uu ceebeeyo calaaniyatan si muuqata telefishinka b b c u ka caayo iyo kartoomo ku caayo faqad nakata wuu buriyey yamiinahu dhaartiisii buriyey iyo ballantiisii yamiinta hadda ballan baa laga wadaa wa acana waana duray weeye oo waa turqay ii diina diintanadana waa turtay oo waa muday faculima anahu maxaa dhacay bukuri sheekhu lanahu amriya shaniya laa khilaafa wax khilaafiya maandhaaf kuma jira bayna muslimiin dadka muslimiinta dhexdooda annahu midkaa asaga ah oo diinta duray oo alla caayay oo rasuulka diinta caayay ceebeeyey yucaaqabu in la ciqaabaynayo calaa daalika sabbiga iyo ceebaynta calaaniyada wuxuu caayay in lagu ciqaabahayo yucaaqab calaa daalika wa yuadabu waana la edbinayo idabtaa la barahaya iskuulka idabta iyo dhaqan celintaa la geynaya faculima waxaa la ogaada anahu amar iyo shani ama anahu asagune faculima waxaa la ogaado meel oola annahu asagu lam yucaahad inaan balle lagula gelin calayhi cala sabi wاlcaybi wاacni washadmi inaan balle lagula gelin annaguma waxaan ballan kugula galnay caad inaad nebiga naga gurto inaad diintana durto inaad gabdhahana kuufsato inaadna sixirto inaad caruurtana naga faraxmayso may ballanka kula aanan gelin sidaa daraaddeed waa lagu edbin waana lagu dili waa laga takhalusaya fayajib waxaa waajiba ayuu marka shekh islam ti haday saa tahay qatluhu in la dilo binasi aayati aayadda naskeeda in lagu dilo si wax loo dhiraandhiga ma jeeda loo waday yaa waxaanu yidhi fayajibu qatlu binasi aayati aayadda naskeeda lagu dilahaya daahiru aayada lagu dilahaya lannu diintiibuu duray diinta inuu durayna anagu ballan kulamaanaan gelin qofkii diinta durana waa la dilaya wa hadi aayatu aayadda ayada qawiyatun xasanatun wey waa aayad qawi ah aad bay u xoog badan tahay xasanatun oo wanaagsan wey laakiin ninkii diinta fahmaya shareecada iyo sida wax loo istimbaadaya ciddii fahmaysa wey laakiin hadduu sidanadoo kale mad madow alla ku yaqaan naga yahay haddii qur-aanka waan iska akhrisanayna laakiin maaa laga iyada adilada ku agtaala laga yaaba maanta o dhan waliba masla mxuu kugeediya waadna akrinaysaa maalin walba aayadday ku jirtaa ad maraysaa laakiin maxaa la yihahda cid kuu soo saaraysa cid kuu sheegaysa midna ma jirto aayad aayadda ayada qawiyatu waa ayad xoog badan buu ku yiri oon la taawiilinko la lexleexin karin xasanatun oo wanaagsan wey fainahu amar yashaaniya qad wujida waa la helay weeye ama fainahu asagu qad wujid fainahu amar yashaaniya fainahu amar yashaaniya qad wujida waa laga hela minhu qofka diinta duray waxaa laga hela naqsu yamiinihi inuu dhaartiisa balantiisi buriyey wa acnu fi diini diinta inuu e, duray oo turqayna waa laga helay haddii labadaa laga helay maxaad sugaysaa labadiiba waa laga helay beerkaa lagu dhufanaya wlqur'aanu qur'aanka kariimkaana yuujibu wuxuu waajibinaya qof dilkiisu waajibinahayaa nakasa e, aymaantiisa dhaartiisa balantiisa ka baxay oo waacana duray fi diini diinta duray hadda aayaddaaba kuu sheegtay inakasoo imaam bacdi cahdi waacnu fi diin diinikm faqaatulmidkahada ku tiri ayb alwaj aali wejga saddexaad waxa wey annahu alle samaahum wuxuu ku magacaabay a'imat alkufri madaxyooyinka gaaladu ku magacaabay kurasadii gaalada maxaa loogu magacaabay liacnihim waa duridooda iyo turqintooda ay turqeenu mudeen fi diini diinta ay mudeen wey ayb wa aaniyan mar labaad mar kale waxaa lagu magacaabay a'imat lkufri inay yihiin diintana ay dureen wa aaniyan mar labaad callala alla wuxuu ku cileeyey oo ku sababeeyey weeye daalika hawsha ayada oo ah in lala dagaalamo oo la laayo biannahum ayagu laa aymaana lahum wax ballan ah iyo wax ay leeyihiin caadiya ay leeyihiin midna ma jirtee niman ka shaqaysa wey fayashmal fahuwa asagu fahuwa yashmal wuxuu shamlinahayaa weeye inaysan aymaan lahayn wuxuu shamlinahayaa jamiica naakifiina intii ballanta buriyey oo dhan jamiica naakifiin cid kastoo ballanta burisay waa lala dagaalamay waana shamlinaya qabraba ha buriy w ku buriy aطaaciniina dhowle diinta mudhayo oo turqahayo oo tacninayo durhayana ayagana waa shamlinahaya waa lala dagaalamaya wa imaam kufri imaamka gaalnimadana huwa waxaa weeye addaaci midka u yeerahayay ilayhi ila dadka u yeerahaya war imaam kufri haddaad rabto waa buush weeye dadka muxuu ugu yeerahayaa ilayhi ila dadka ugu yeerahayaa wa inaba in kale maaha nasaara waa ahaaday weeye imaaman imaam wuxuu u ahaaday fi lkufri gaalnimada wuxuu ugu ahaaday liajli daraaddeed weeye aacna uu duray fiihi fi diin diinta uu duray haatan imaam ku noqdayba imaam wuxuu ku noqday oo baaldhoor ku yeeshay oo duurka loogu waxeeyeyba waa inuu diintanada durayba sidaa daraaddeed u fiirso ninkii diintanada duray boqoradda ingiriisku salmaan rushdi intay qaaday baa waxaa lagu bixiyey balaayiin lacaga securitiga iyo gaarigan xabaddu karin iyo milatariga iyo guriga dhulka hoostiisa iyo kaamirayaasha waxaa weeye waxa qarash lagu bixinaayo loo maran karin waa imaam wey sheekh la ilaalinayo boqortooyadaa ballan qaaday boqoradda ku dhaaratay inay ballan qaadayso amnigiisa inay ilaalinayso muxuu noqday imaam buu noqday wey imaam buu noqday diidan uu duraya tacaninaya sidoo kale wa dacwatuhu dacwada ugu yeerayo dadka ugu yeerayo ilaa khilaafihi khilaafu diin diinta wax khilaafsan xaqa iyo sawaabka iyo tawxiidka wax khilaafsan dadka ugu yeeraya mar hadduu diinta duro wax diinta khilaafsan dadka ugu yeero fa imaamun fi lkufri wey waana in la dilo wey mas madaxa laga dilaa sidaas daraaddeed nimanka nebiga caayo tacnina joornaalada samaynayo waa a'imatu lkufri weeye waa in la dilo wey lanno dadku joor maxaa loo dilaya lanno dadku joornaalada iyo cayda ma wada samaynayaan gaaladu alaysa kadaalika in yar baa samaynaysa w inta kale laakiin waa u sacbina quusa waxay leeyihin xoriyat lqowl inta kale xoriyat lqowl bay dhahayaan kaa marka la dila ra'siga oo joornaalka samaynaayo inta kale daaqadahay ka da'danayo waa cararayaan miduna afkiisu waxaysanaya meelihiisu shibul sidii hebel ku dhahay master john iyo joseph ba annaga u dhacaysa waa cararayaan marka imaamkaa laga dilaayaa kabacdina way aamusayaan hadda sharl ebdow markii la laayey meeqa sanay aamusnaan mataqaana kii dhowr sana markay aamusnaayeen ayaana waxay isku dayeen qacba haddana laga siiyo ilah iminka waa aamusan yihi qac markii laga siiyaba mas madaxaa laga daa aamusayaa marka dambe waxaa shal hadalkaa inii sheegay oo ra-isul wasaaraha eh, bakistan wuxuu yidhi inta aad raaligelin ka bixinaysaan in diinta la duro oo nebi maxamed la duro inay nabadgelya dhacdo oo la ini daayo haddaad ku riyootaan buu yidhi xataa riyataasoo kale lama yidhaahdo waa qof waalan taa ha ku fakrinina weligiin dibku waa soconayaa colaabta waa inaad la timaadaan tiifiyada u yiri sool waa inaad tiraadaan xaal iyo xumayn waa inaad keentaan cimaamad iyo go-shaal waa inaad keentaan gabdho waa inaad bixisaan haddii kale intaad leedihiin waa xorriyat lqowl weligiin ha sugnina waa saxa washeega maxaa la sugaa wax walba sugaa ma jiro dagaal ma sugaysan hadday xorriyat lqowl tahay annagana diinta nid waxay waajibinaysaa in la idin dilo hada xoriyatu qowlikum wa haadaa e sharcunaa way in laydi dilo marka labada muqaarneeyo hadday anigu xoriyatu qowl ay tahay annagana hada waxaa weeye amru diininaa oo sharcinaa weeye annaguna in layna dilo marka hadday isu tuura haddaad joojisaan cayda aniguna dilka waa joojinaynaa ballan wey inaad joojino haddaad cayda joojisaan haddaad joojin waydaan soo maaha dilka waa ku soconaya wuxukir wahaada waxaa weye shakhsiyaan mataga shanu limaami imaam shanigiisa iyo xaaladiisuna waa saas imaam maxaa la yidhahda imaam shacnigiisu waxaa weeye waa inuu mabda xambaarsan yahay oo dadka ugu yeero wixii ka soo horjeedana uu bushiyo oo duro oo kala tuuro oo yac yidhaahdo annagu hadda maxaan samaynaynaa dadka tawxiid iyo iimaan iyo islaam iyo faatixo iyo qur-aan baan ugu yeeraynaa saar masruul baa dadka u akrinayna wixii ka soo horjeedana waa bushinayna waa tuurayna waa kala tuurayna hada huwa macnaha mabda'na waa difaacaysa oo dadka waa ugu yeeraysaa wixii ka soo horjeedana wejigaad ku dhufanaysa waa kala tuuraysaa taabcan cala shacbi noqonayaan hada shacb imaam fakulu aacin bi mid kastoo dura fi diini diinta dura fa huwa asagu imaamun waa imaam iyo ra'iis weeye fi lkufri gaalnimada weeye fayajibu waxaa waajibahaya qitaaluhu in lala dagaalamaa waajibaysa wey liqowlihi tacaala alla uu yidhi faqaatiluu a'immata alkufri a'immada kufriga iyo gaalnimada iyo diin la'aanta la dagaalama ayagaa la dilahaya haddii ayaga cid isku wareejiso oy tiro ayaga looma tegi karo ayaga cidda isku wareejisayba waa la dadalahaya annagu imaamkaasaan ninka diintana caayaan rabnaa nebiga ninka ninkay duray baan rabnaa cid kale uma soconno lam turaaco maya maya lama taaban karo xorriyatulqowliga soo maaha maya maya iyo xorriyatulqowli utiriya asaga kursi waa laisku qaadaya waxaana saa loo fahma annagu ninka diinta caaya baan rabnaa u soconno tiraahdo sheekhow fasaad baa ka dhalanahaya qof muslima qofkii nebiga diinta caaya haddii la dilo muslimiin kalea la dilahaya muslimiin kalea masaajidda laga xirxirahaya gabdhaha dhashareerka loo diidahaya kada kada haddaad tiraahdo waxaan ku leenahay nin baqay cantara baqashkiisii nacnacdiis baa waxaa la yidhahdaa annagu ninkii diinta nebiga caaya diinta caaya baan dilaynaa adiga soomaha meesha fadhigo muslimkaa haddii lagu dilo ood niyad fiicantahay shahiid baad noqonaysaa nebi maxamed baad la kulmaysaa jannaad ka cashaynaysaa haddii masaajid lagaa xiro dhulkaaga cadadi ay ku tuga alaa ina ardallahi waasica fawallu wujuhakum aynamaa kuntugu meeshaad ku tuga masaajid lagaa xiro ku tugataa guda gabadan shareerka haddii loo doodo cadadi maraysaa dugsiyada hadday xiraan guryahana qur ku caqrisanaynaa wax dhiban waa ka hijroona dhulkooda uga tegaynaaba wax dhiba ma jiro sheekhu fasaad baa ka dhalanaya sooma dhici karta ina fasaad ka dhalan waa dhici karaa tusaale wax ku fahamtaa fasaad baa ka dhalanaya aad baa loo celceliyaa moogta magaalada hadda joogno maamulkaa ka jira tusaale wiil baa silaystay qof baa silaystay ama qof buuba dilayba tusaale qof buuba dilayba wuu qirtay waa la qiray markhaatiyaal baa lagu caddeeyey maxaa waa la qisaasanaya qabiilkuu ka dhashay ninkaas waa waxay dhihi jifaduu ka dhashay ballanka ilaahay haddii la diloo la qisaasto boqol ninoo kalaan dilayna qisaasta ayadaa ma la baajinhaya mise waa la wadahaya su-aal baan weydiinaya ama la joojiyo nimankaan qabiilku dadbayba sii laynhayaan haddii ninkan aan qisaasanno oon banaanka geysano boqol nin kaloo dilhayaanbe maalintaan cabsano dhahna qaata ninkiina waa inii sidayne ku darsada asaga ma dhaha maxaa loo dhahay sababtu maxay waxyaalaha noocaasoo fasaad baa ka dhalan iyo hadhow dagaal baa ka dhici waa lasoo yaaci daaqadaa lasoo jabsan waxba kuma dhi waxaan waa xad waa xuduud waa qisaas waa la oofinahayaa ayagu hadday hanjabaan waxaa laleeyahay boqol haddaad dishaan laba boqol baa laynka dilahaya idinkan laba boqol baa la gedi lahayaa halayna arko berrinka waa la dilahayaa markay rag lahayaa odayaashooda iyo ugaasiyadooda inta soo abaabushay oo dhan madaxa laga tooganaya iyagana maxay faa'iideen ayagu haddii ayaga ugaasyada laga laayo oo culummada laga laayo oo brofesorada laga laayo iyagana maxay faa'iideen maxay faaid xuduudda way soconaysaa marka nebiga ciddii ku dacniday oo ku xadgudubta xadkaa waa laga oofinaya wixii ka dhasha iyo wixii ka yimaada annaga hawl noo taaba maaho aniga hawl noo taala hawlna qusaysaa midna masaa u fahanto waxaana oga oo yaqiin ku oga wadaada hadda dhaa haddii ninkii nabiga caaya la dilo fasaad baa ka dhalanaya asaga haddii la caayo ama la aflagaadiyo ama qoyskiisii qabiilku ka dhashay haddii wax laga sheego waxaaw u dulqaadan maayo mana yeelahayo fasaad baa ka dhalanaya dhad jala usii maayo wuxuu leey reebel soo maaha warsaad u dili kartaanba u dila ordayga leexda ah, dila laay wix ka dhalanaya ka dhalasheen laakiin sheegsana intiiba shala kuu soo sheego muxuu ku soo jeeda waa haddii iimaan lagu jiro shala soo magu soo sheegin waa haddii iimaan kugu jiro haddaan laakiin iimaan kugu jirin haddee waxaa wey nabiga ciddii cayday in la nafsaad baa ka dhalanhaye hal iska daaya in ilaa qafuur raxim baad dhahaysaa laakiin iimaan hadduu kugu jiro fasaad fasaad ka weynba ma jira culumada islam ku leeyahy ra'su fasaad wa ra'su fitna wa ra'su kufri waxaa weeye nebiga caydiisa wey waana in la suuliyo la dilo wixii kaloo dhalanaya soo maaha hol anaga noo taala maaho ninkii joogo muslimaa rabaa inuu ka dhiidiyo la xisaabtamo gaalo la xisaabtamo go-aan qaata asagu laakiin ninkii asagoo u shaafuliyey asagoo hadduu shahiido iyo hadduusan shahiidinba allah taala maaha weeye alla billah towfiiq sal allah wasalam calaa nabiyina maxamed wacala alih wasaxbi ajmain